duulay lala dagaalamay sida ilaahay kaga sheekeeyey suurat ulxashri wakay bara kaceenoo khaybar ayay wixii marka fiigtaalkoodii iyo qaxoodii ku tageen nimankii duqayda ahaa ee u talinhayay yuhuuddi reer banu nadir hawshaasi iyo in laga adkaaday way qaadan waayeen in la bara way qaadan waayeen inay nabiga iyo saxaabada sidaa kaga hadhaan ay aarsan waayaanna way u ahaan weyday kadib niman duqay ah oo balaayakatays ah oo yuhuudeedba waxay aadeen mako maka markay tageen kufaaru quraysh maqaawiirtoodii bay la kulmeen waxaa lagu wada hadlay in nabiga iyo saxaabada lagu duulo oo qurayshna eeqa badan iyo aano badan bay tirsanayeen yuhuudna hadda haddayba u dambaysay iyagoon isku diin ahayn oo kuwana ahlu kitaab sheeganaya iyo ahlu tawxiid sheeganaya yuhuudda iyo kuwa mushrikuuna dhagaxyo caabuday iyo waxaa loo midoobo loo tashada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta in lagu duulo la baabaasho markay yuhuuddii reer bani nadiir iyo iswaafaqeen ku heshiiyeen in loo dhiilqaado muslimiinta iyo haddana waxay u direen guddi iyo ergey u direen gaaladii najdi degi jirtay reer bani khatafaan reer ashjac niman la odhan jiray niman fara badnaa oo aad u dhib badnaa ayaa iyaguna loo diroo layidhi duulaanka naga qayb qaata cuyayna bni xusni ninkii la odhan jiray iyo xaarif bni camr bni cawf niman la odhan jiro reer khatafaan iyo najdiin hogaamin jiray ayaa iyaguna dagaalkii waafaqay ciidan marka ka kooban yuhuud iyo kufaaru quraysh iyo carabu najdi almushrikiin oo isgaashan isgaashaanbuursadoo toban kun ka badan baa nabiga soo dul fadhiistay ciidanka markuu soo dhaqaaqay ya sirdoonkii muslimiintu ka war heleen nabigaa xogti soo gaadhay waa laga tashaday markii laga tashaday taladu waxay noqotay ciidanka maadaama aan loo bucaadhigi karin ciidan aad u badanna yahay muslimiintuna iska tabaryar hadda ka intii madiine laga baxay oo banaankeeda lagu dagaalamay muslimiintu xoogu naafa soo gaadhay dagaalka uxud in aan madiine laga bixin oo maxastii caruurta iyo haweenka la difaaco madiina lagu wareejiyo god weyn oon laga tallaabi karin oo dheerarkiisu uu yahay iyo mugiisu nin jooggii nin jooggii taladaasi xeelad dagaaloy reer faris lahaayeen oo samaan farisi uu soo gudbiyey muslimiintuna ay dheefsadeen bay ahayd tobankii ninba nabiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu u gooyey afartan dhudhun afartan dhudhun inay qoraan labaatan mitir tobankii ninba waxaa la yidhi waxaad qodaysaan labaatan mitir wax ku qiyaasan ama afarta dhudhun hal dhinacoy marka buura ku aadanaayeen oo yarmoy intii kaleo dhan baa lagu wareejiyey godkaa weyn gaaladu muslimiintu waxay dul fadhiyeen labaatan iyo afar maalmood lebab iyo marar la ysku fakaday iyo gaalan isku soo dayay inay godka ka soo tallaabaan oo ka raacday sidii camru bnu wadda ninkii loodhan jiray cali uu jiray saxaaba leeb lala heloo dhaawacmoo sidii ku shiidoo sacd bnu caad yahay adugu ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dhibkii ka dulqaaday muslimiintii wuxuuna ahaa intuu nabigu noolaa xaalad milatari xaaladda ugu cuslaydee nebi maxamed ee saxaaba soo marta suurat axsaab baan lagaga munaafiqiintii baa bannaanka timid muminiintii khullaska ee saafida ah baa soo caanbaxay oo bannaanka yimid kii wax ba qarsoonaabaa matagay oo joogi waayey suuratu axsaab baa ilaahay wa tacaala ku qaadadhigay qadiyadda ayadaa suuraddoona qur-aana qisada iyo dagaalka loo bixiyey baahi badanoo marka muslimiintu ay maalinka mareen iyo macluul dee looma bixi karo baadkuna waa iska yaraa cadowgu waa badan yahay intii marka nabigu hawshaasi uu agaasimayey baahi badan oo dhacday oo jaabir uu jawaab gobonnimo ka bixiyey ayuu xadiidku ku saabsan yahay qisadu marka sidaa weeye qaala saxaabigu wuxuu ihi innaa yowma alkhandaqi maalinkii godka la qoday yowma alkhandaqi maalinkii godka naxfiru waanu qodayno godkaan qodayno waana idiin sheega tobankii saxaabiba afartan dhudhun ama labaatan mitir baa loo gooyey ansaar nabigu waa isku aadiyey muhaajiriinna waa isku aadiyey tobantoban muhaajiriina tobantoban ansaaru nabigu isu raaciyay iskuma dhafaynin dadku iyagoo walaala oo muslimiin oo ahal ah oo gacal isu haddana qaabka isu fahmayaan ama isula soo dhaqmeen bu nabigu isu raacin jiray saa darteed wuxuu jeclaa ninku inuu ka hoos dagaalamo calanka iyo bandiiradda tolkii ilma adeer baa isla dirra ayagaa isqaata ayagaa isyaqaana fulayga aan lagu hallayn karin goobtan iyo geesiga wax lagu aamina ayagaa isyaqaana waa muslimiin wada wanaagsane safagala fii sabiil illahi bas hawshu ma aha waa in layska warqaboo la iskala miidho hawshaasi marka sidaasay ahayd markii ansaar gooni u baxday muhaajiro nabigu gooni u qaybiyey waxaa soo hadhay salmaan alfaris salmaan alfarisi waxaa isku qabsaday ansaariya muhaajiriin muhaajiriin waxay dhaheen waa annaga waa muhaajiri leanno dal dheer buu ka yimid wuu soo hijrooday madiinuu yimid saanna u soo hijroonnay ansaarna waxay dhaheen halkanaad ugu timaadeen salmaan isagoon madiina jooga oo beerahan yuhuudda ka shaqeeyaad timaadeen muhaajiriin maya waa ansaari xadii dacfi ku jira nabig muxuu yidhi markaa salmaanu mina al اlbeyt salmaanu mina al اlbeyt xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa uu nabigu yidhi salmaan waa annaga aalubeytka bimacnaa waa waa muhaajiri waa muhaajiri inaa annagu yowma alkhandaqi maalinkii godka naxfiru waa noqodaynay facaradat waxaa noo banbaxda nagu soo beegantay kudyatun dhagax ama meesha adag ee carada ahayd digaandigta ah ayaa kudyada la yidhaha laakiin riwaayad kale caddeeya waa sakhra fa lanaa kudyatun ay sakhratun dhagax weyn ayaa nagu soo baxay oo shadiidatun adagoo daran dibir baa soo baxday aan la mari karin fa jaauu waxay u yimaadeen muslimiintii ila nabi nabiga u yimaadeen intaysan nabiga u imaanin qolyihii ay ku aaday ee tobanka ah waxay yidhaahdeen nabi alli waxay yidhaahdeen hawshu way dhowdahay meeshaan dhaguxu ka soo baxay ama caradan adagan la markina ay ka soo baxdeen aynu ka leexanno intay qodaalku dhow yahay waxyar ka leexanno kadibna markaan iyada dhaafno aan laynkii toosinno saxaaba waxay dheen meesha meeshuu nabigu jeexay weeye laynkan nabigu jeexay nabigaasaa u jeexay walba intiisa qalinka iyo u shamarinaya meeshaa nabigu jeexe ka leexan mayne barakaaba ku jirto haddaan leexanno balaayo kalebaa soo boodi kartee aan nabiga ku warcelinno in nabiga lagu warceliya alla go'aansaday fa ila annabiy nabigay u yimaadeen faqaaluu waxay dhaheen nabi allow haadihi tantada waxaa weeye kudyatun digaandig weeye ama waa sallax sallax iyo dhagax adag caradad banbaxday oo soo baxday filkhandaqi godkii dhexdiisii iyo xoradkii la qodahay la jeexahay faqaala suban wuxuu hi ana naazilun anaa u degahaya anaa galhaya ii gonfida iyo faaskaad wax ku iyo sabaradihii waxaad haysateen uma qaama nabigu waa istaagay ila waa fadhiyay marka ayadaa wa banuhu macsuub isagoo bogiisu uu duuban yahay banuhu beerkiisu macsuubun la duubayoo mara ay ku xidhan tahay macsuubun lagu duubayoo lagu xidhay bixajarin dhagax lagu xidhay meesha boga nabigu intuu dhagax dheer sidaa u geliyuu maro kaga xidhay si markaa gaajada ba'aan iyo caloosha isku dhacaysa iyo tabardarradu uu dhagaxaasi u xoojiyo walabina waxaanu nagaanay buu i kaaga jaabir dhibkaa waxa keenay aa ayaamin saddex maalmood laa naduuqu anagoon dhadhamanaynin dawaaqa wax la dhamiyo facaal oo bimacnaa mafcuula wey laa naduuqu ay maduuqan wax aadama dhadhamiyo annagoona dhammaynnin baan saddex bari joognay nin dagaal u taagan oo saacad walba la weerarahayo oo fallaadhi iyo leebkiis garab marayo oo nimankuintay farda soo kiciyaan ay isku dayaan meeshu godku ka gaaban yahay inay fardaha ka bootiyaan ama intay galaan ay weerar qaadaan in badan bay isku dayeen hadda baahidiisa iyo dhibkiisa waad garanaysa walabitna waanu nagaanay alaaa ayaamin saddex dhaarood laa naduuqu annagoon dhamminayna dawaaqan wa la cuno raashiina fa akhada nabiyu nabigu wuxuu qaaday calayhi salaatu wasalaam almicwala wuxuu qaaday faaskii ama buriskii ama gonfidii wuxuu dhulka lagu jabinay lagu qodahayaa micwalka la yidhaahdaa fadaraba nabigu waa garaaca ku dhuftay riwaayadka xadiidka caddeeyo saddex jeer buu nabigu calayhi salaatu wasalaam meeshii intii la baneeyo la xadxaadhay markuu dhagaxii soo baxo bannaanka yimid yuusuf banuhu yidhi keena biyaa la keenay biyuu nabiga ku bilbilay markuu ku bilbilay ayuu bismillaah yidhi ku dhuftay si xoog badan buu ugu dhuftay dab baa ka kacay dabkii markuu kacay buu nabigu wuxu allahu akbar waxaan arkaa oo ka arkaa daarihii iyo qusuurtii shaam iyo reer rom faranji dhulkay degi jireenoo la furtay baan arkaa nabigu mar labaad buu ku bismillaah qac buu ka siiye haddana wuxuu ihi waxaan arkaa allahu akbar qusuuru kisra reer faris iraaniyiinta dhulkoodii oo marka awooddu u badnayd adduun ka jirtay ahayd baa nabigu wuxuu hi yaa la isiyo haddana fara layga saaro mar saddexaad buu ku dhuftay suubanuhu dab kalaa ka kacay wuxuu ihi waxaa gacanta la ii soo gashay boqortooyadii reer ximyar iyo yman yaman ma sii daahin imaan nabiga isagoon xijaabinin baaba yaa lagu bilaabay weerar kadibna badankeeda isagoo nool baaba la qabtay calayhi salaatu wasalaam intii kalena waxaa israaciyey abubakar waad garanaysa kisra iyo qaysarna waxaaba soo afxidhay kisra asagu cumar baa soo afxidhay reer ruum faranjina hawshooda waxaa bilaaba abubakar baa bilaaba qayb ka bilaaba waad garanaysa dagaalihii shaam ka bilowda xilliga ayadaa holinta horena nabi maxamed baalib calayhi salaatu wasalaam oo kii usaama ciidan u diray falastiin weeraray ee gaalkii dilay ii sheeg zayd ibnu xaaria usaamaa soo dilay aabbihii u aaray gaalana lu ka soo gooyey ubnana soo gooyey meesha hadda raamallay u dhowdahay meesha ubna la odhan jiray maalinka ugu tagay usaama ibnu zayd hawshaasi marka xilliga lagu aadan yahay iyo dhibka jira iyo tabardarada jirta marka xiribta laysku qabto waaa leeha de meesha nabi maxamedow godbaabaad isku wareejiseene bug aad ka siisay dhagax aad jebisay hadda daarihii qaysar iyo ruum waa kuwanaa kuwii waata hadda waxay yaqiin iyo sidqibay u baahan yaqiin iyo sidqibay u baahan tahay iska sheegashu maxaabsigu wax ma taro sheega maxaabsiga ah hal rubaxaad kaga tegi hal rubaxo hal rubaxaad ku ilo magaca beenta kamaadhaha lagu goosto hal rubaxaad ku iloobaysa warkaasoo ma taqaanaa kaadi sheegi mid kaadi qumanaa iimaankuna saasoo kale u rabaa markii iska ilaaliy fadaraba nabiga garaacoo ku dhuftay dubihii ama gonfadu ku dhuftay dhagaxii iyo meeshii dibirta ahayd ee gallada ahayd facaadda ay fasaara wuxuu noqday dhagixii asag ahaa kafiiban bacaad ahyalo shubmahaya aw ahyama ama dareerahaya bacaad ishaystaaba jiree midka qulqulhayaed muddo biyaha oo kaleu noqday bacaadka shalambood oo kaleu noqday iyo xeebaha fadaraba facaadda ay fasaara kaiiban bacaad buu noqday iyo ciid jilicsan carro jilicsan ahyalo oo shubmaysa ood moodi la daadiyeyba aw ahyama waa isku macana ahyam iyo ahyamku waa shaygaa qulqulhaye socda meeluu socda baan garanayn agga iyo aggu u kala yaacay faqultu waxaa hi yaa rasuula rasuulka ilaahayow markuu arkay jaabir marka faxaarat minii iltifaatatun baa riwaayo ahayd nabigoo garaacaya dubihiiyaan mar isha la helay buu bogiisu waxaan arka dhagax ku xidhan yahay awooddu nabigu wax ku garaacahayo iyo baahida ka muuqatay iyo dheerkiisa wax ku xidhan isma waa awood rabbaani ah awood rabbaani ah wey waa min mucjizaati calayhi salaatu wasalaam wa karaamaati illaahi lah wa ikraam illaahi lahu wey iyo markaasaa nabiga arkaymarkaasaa go-aan wuxuu qaatayba inuu gurigiisii saddex berina muusan tegin uu ka war doono idan linaba allow ii fasax ila lbeyt guriga ii fasax bal aan booqda ilaan saxaabada mujaahidiinta ee meesha jooga heegan ku jira difaaca ku jira looma ogolayn nabiga iyagoon ka fasax qaadanin inay guryahoodii ku laabtaan munaafiqiinta howlaha ku wareegaysan jiray ina buyuutanaa cawra wamaa hiya bicawra in yuriiduuna ila firaara <clears throat> faqultu limra'ati haweeneyd waxaan ku nabigaa ii fasaxay gurigii baan waxaan haweeneyda ku idhi gabadh barakaysanoo caqli badan bay ahayd ra'aytu biاnabiy nabi maxamed waxaan ku arkay sal lay wasalam shay-an shay waxbaan ku arkay maa fii dalika sabrun facindaki shay nabigu waxaan ku arkay buu hi shay baahi iyo macawl aan loo dulqaadan karin oon laga sabri karin oo in jawaab laga bixiyo ay waajib tahay ra'aytu biاnabiy nabigu waxaan ku arkay hayan ay shay-an min aljuuc wey gaajo daran tankiirka shayan hadda marka waa maxay waa litafkhiimi wاtahwiin yani maxfud ma aha wey maa fii dalika kuma jiro sabrun gegsi looma gegsan kara nabiga baahidaan ku arkay facindakii shay wuxuun ma haysaa maxaad heli kartaa gurigeenna balbaadh maxaa ruux bini aadana eh, wax lagu taro maxaa yaal faqaalad waxay tiri cindii shaciirun wa canaaqun caqliga jaabir bay ka hordhac buu u sameeyey nabiga baahida uu ku arkay iyo xaaladdu siday tahay buu hormariyey weliba si fiican buu u sawiray maxaa yeele haweenka dadaalka badan iyagoo wax yaroo guriga qoorhkiisa laga heli karo ama ruux bani wax lagu cidgeliy laga heli karo iyo marar waxay odhanhayaan waxaa ma waa maxay inta yarta waxay leeyahy carruurtaada bal odaygan meelahaasuu wax ka heli karaa carruurtay u qarini marti xilli xuntumid bay u qarini maalin dhibaatoo iman karta oo xeedhiya fuldhaankaa dhaceen bay u kaydini howlo badan bay la hadhaan dumarku agaasinka gurigu ku fiican yihiin marka jaabir wuxuu rabaa inaysan waxba la hadhin wuxuu u hormariyey marka arar u xoog badan ra'aytu biاnnabiyi shayئan ma fii dalika sabrun facindaki shay idan caruur walad iyo waalidba nabi maxamed ba ay ka jeceshahay saa darteed ba waxay tihi facindaki cindii wa canaaqun waxaan hayaa heed iyo waxar qoor dheer waxar idan wax kale ma jiro wey cindii waxaa yaalla shaciirun heed way taalla gerbi qamadidaas qallafsan baa taalla iyo wacanaaqun waxar baan hayaa bay tiri waa waxarta waa taqaanaa dee waa sanad waxaan gaadhin dhowr bilood fadabaxtu alcanaaqa waxartii qoorta dheerayd baan gowracay waaxantu shaciira waaxanad baa ficnaan lahayd waaxantu shaciira ay dhigan hmm. waaxanad ma idiin dhigan tahay waaxantu baa idin wada qoran miya riwaayadka qaarkood waaxanat shaciira ayay tilmaamaysaa iday qorayaan fadaxat lcanaaqa anugu xarti baan gowracayba yuu yidhi waaxantu shaciira heedii iyo qamadidiina waan shiiday heedda shiidadeedii howlaha dumar baa iska lahaa oo qaban jiray markasuu hawsha u fududeeyo inuu jaabir hawshii guriga maalinka ka qayb qaatana waa dhici kartaa xataa jacalna ilaa aanu yeelnay buui allaxma hilibkii filburmati dheriga aan ku guray taanu xarti gowracay oon haraggii saanti ka saaray oo hilibkii jarjaray oon habeeyabaan dabka saarun aan ku bilowna inaan hilibki karino bislayno uma ji'tu nabiya nabigaan sal l slm wاlcajiinu qad inkasara nabi maxamed baan u imid wاlcajiinu asagoo qooshkii canjaree la qooshay qad inkasara uu buray ama uu jabay jeerada marka la qooyo ama burka la cakise la daboolo wuu khamiiraa wuxuu u suubadaa oon u diyaargaroobaa in la kibiseeyo ama la rootiyeeyo ama la canjeereeyo qad inkasara sidaas wey ay qad laana wa saluxa liltakhbiis la kibiseeyuu diyaar u yahay macnahaasaa laga wadaa uma jitu nabiya nabigaan u imid wlcajiinu asagoo canjarida laqooyii burki laqooyii haddii laga sameeyey qamadi cafan heediyo garbigii qad inkasara uu khamiiray intuu hawshaas afamaysaano markuu khamiiro uu diyaargaroobo hadda waa artaa dareemagaal baa tihiin oo lama masi sugo inta habeenkii la garaaco oo la daboolo waaga dambe la dhihi jiray diyaarta hala dubo waa joojiseen ee la kicin jiray ee uun korkaada aad maqli bow bow bow bow hurdala'aantii waa la iska daaya wax yarba hadda lagu daraa bugti waa la sooma waagay soomaalidu kaxeene yurub galbeed tageen yaa caddaanka isku rafaadeen caddaankii isku rafaadeen ilaa canjeera qaabka loo garaaco soomaalin baa taqaan wax kaloo waxaa saa u garaacaan maana arag walburmatu dherigiina bayn alaaafi dhardhaaradii buu u dhexeeyaa wuxuu u dhexeeyaa weeye ku jiray dhardhaaradii dabka walburmatu bayn alaaafina dherigii u dhexeeya dhadhaaradan qadkaadad ay sigtay tandiju inay bislaato bimacnaa dherigii hilib ku jiray inuu bislaado sigay faqultu waxaan ku idhi markaa inta aan hubsaday ucayimun ayaa wanaagsan ucaymun basa ani hadda ii dhigan tashiirka tashid baa la socda ucaymun lii raashin yar raashin dhilaxa weeye in yaroo aan iscuun naf lagu ceshado acaamun lii ama low raashin yaroo ayaan hayaaye faqum anta yaa rasuul اllahi warajulu w rajulaan yani raashin yar baa jiro aad bu yar wuu tasqiiriyo tasqiirku hunaasi waa litaqliil wuu yaraynaya waad waa yaryahay waxara iyo in yaroo shaciira faqum istaagi anta yaa rasuul rasuulka ina kan weeye adiga iyo wa rajulun aw rajulan adiga iyo hal nin ama laba nin adiya abubakar ama adiya cumar ama labadiinnaba saddexdeena baa ina keena intaas aan isku daynay inaad balxuun idiin tarteen qaala sub wuxuu idhi kamhu muxuu dhan yahay raashiinka aducayimka aad noo haysa muxuu dhan yahay fadakartu la waanuu sheegnabalo waxar yarna waan miijiyey in yaroo qoorhkii ku jirtay jawaankaoo intaan shiidnay baan xoogow canjeera ka dhignay faqaala subxuu kaiirun ayib waa badan yahay waana wanaagsan yahay waa raashin adu badan sooriyana ku wanaagsan qul lahaa gabadhaadii waxaad ku tidhahdaa xaaskaadii marwadii reerka joogta waxaad ku tidhaahdaa laa tansaci ilburma dherigiisa dabka ka qaadin dheriga ama digsiga lagu karanayo hilibka dabkayaysan ka dajinin walalkhubsa min atannuur cansheeradii kibista aysan ka soo bixinin foornadii iyo tarnuurka ay ku jirtay xataa aati ilaa aan ka imaado dherigan dabka ayaan laga qaadin ha saaraado xataa hadduu laga gura xaabadaha laga yareeya iyo dhuxush doontaan laakiin ha saara laga dejin foornadana kibisti ku jirtay hadday xataa bislaada dabka laga baktiya laakiin ku jirto intaan ooga imanayo taladaasuu nabigu siiyey faqaala wuxuu ihi nabigu wuxuu yidhi intaa markuu nabigu yidhi buu haddana wuxuu ku daray quumu quumu istaaga kunkii saxaabi ee difaaca madiine ku jirtay in saddex maalmood luumanin ee baahida la ildaraa ee dhanqalankii dhacsaasha nabigu ka dhex dhawaaqay yaa ahla alkhandaqi soo istaaga rawaada xadiidku wuu leeyahay faina jaabiran qad sanaca lakum su'ran jaabir ayaa sooriye idiin sameeyey soo istaaga soori ku nin waxartaa yartahay intaa shacirta yay deeqdaa laba nin u badnaan cinda ahlilcilm loo cunoo nafta la ceeshado shan nin ciidan bahan shan ku kun nin wey saxaabadu idan nabigu waa sii ogaa karaamaadka nabi maxamed mucjisaadku madarban waxay dhacaan isagoon loo sii sheegin bay dhici tan waa maxay nabigu wuu sii ogaaba wuxuu ka gaadhay yaan dabka laga qaadin foornadana yaan la daminin hustan laga soo bixinin nabigu ilahi inuu barakayn buu sii ogaa wahada min fadl illaahi weeye calayhi wacalaa asxaabihi faqaama almuhaajiruuna walansaar muhaajiriin ansaar baa soo istaagay bog hadde waaba la dhammaan hayaa bakhtigaaba u bannaane haddii la yidhi walaalkiin jaabir baa is-uriyadiin sameeyey nin walba gunfudu haye meeshuu kaga jiraa la waa la soo dhaqaaq faqaama almuhaajiruuna walansaar baa istaagay fadakhaltu calayha islaantii baan u tegay buui jaabir jaabir waa yaabay meeshaa hore waxaa ku jirta markuu nabigu yidhi istaaga muhaajiriin ansaare jaabir wuxuu idiin sameeyey martiqaad isooriye ya jaabir wuxuu yidhi faاstaxyaytu min dalika xayaaan laa yaclamu ila اllah markuu nabigu sidaa yidhi wadnaha istaagi gaadhay buui waxaan yaxyaxay oon khajilay yaxya aan ah, intaan weligay noolaana khajil ilaahin baa qiyaasi kara ruux bani adam ma qiyaasi karo da waa ceeb soo maa adu ku nin islaanti ku soo hogaami canjeero yar wareejinaysay iyo neef yar yani waa wadnaha istaag gaadhay hadduu dhigkar ku dhicin idinkooda waa dhiban lahaydeenba fastaxyaytu xayaaan laa yaclamhu ila allah buui waxaan xishooday oon yaxyaxay khajil aan bini aadam khajiilahan u garanayo waa runtii hadduu saxaabigu nin ad iyo dhallinyaro ah oo caqli badan buu ahaa labaatan ma gaana jaabirxiliga ayadaa ah. labaatankiisa ma buuxsamiin nin barakaysanoo aabbihiina jecel yahay nabiguna jecelaa gobgob dhashay buu ahaa fadahaltu calayha gabadhii baa ka ficnaan doontaa haweenku maogtahay haddii ilaahay kuu hagaajiyo waxaa weeye wax la heli kara maaha fadahaltu calayha gabadhii baan u galay faqultu waxaan ku idhi xaaskaygi wayxaki na jir qad jaaa annabiyu nabi maxamed waaka wlmuhaajiruun walansaar waman macahum iyo intii kale soo raacday bannaan soo gurmadayba muhaajiriin oo waxba ka waaka ansaaroonin ka maqnayn waa kuwan nabi maxamedoo hogaaminayna waa kan iyo intii soo raaci kartayba qaala waxay tahay caqli gabadha u firsigobanimadeeda riwaayaka xadiidku uu leeyahay oon ka tegayba ayadna jirto markuu nabigu yidhi quumuu fa ina jaabiran qad sanac lakum su'ran faqultu ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun jaabir waxaa ku dhacay haddee wax seelan maa faqultu ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun istirjaac waa musiibaha dee nabi maxamed hortiisa ku ceebow oo saxaabada hortooda ku ceebow ummadda intaad mihiso ama mahaadiiso haddana ha soorin baa meesha soo dhigtay iyo wuxuusi amada nabiga si fiican u fahansiina hawsha ood adugu istiri intaad isgara nabi allow ritibaa qalan jaabir cirki ku soo dumi gaadhay faqultu inna lilaahi wainaa ilayhi raajicuun walaalo waxay tihi gabadha u fiirso gobanimadkeeda hal sa'alaka nabigu maku weydiiyey raashinka wuxuu dhan yahay jiri qultu waxaan idhi nacam wa i weydiiyey waa i weydiiyey markaasay waxay tidhi su-aashay jawaabteeda baa meesha ka maqan oo riwaayadii khaarij asaxiixayn ku timid cinda axmedin wakhayrihi qaalat allahu warasuuluhu aclam naxnu qad aclamnaahu bima cindana fakashafat canii haman shadiida gobonimo wataa haddee waxay tii nabi maxamed markuu weydiiye waxaynu hayno iyo waxaynu ku talagallay haabaa ku odhi waxay tidhi alliya rasuulkiisaa u ogaal badan waxay hawshaan ka maagan yihiin waxba haiswalbahaarini tartiib bay tii adugu nabigu horta maku toyday maku weyddiiyey haa iyo in yaroo qamadi a nabi allow haynaa baan ku idhi waxay tidhi hadday saa tahay naxnu qad aclamnaahu bima indana innagu waynu u sheegnay waxaanu haynay alla iyo rasuulba u ogaal badan waxay hawshaan ka maagan yihiin wuxuu idhi jaabir gabadhii buu u mahadnaqahayaa fakashafat canii haman shadiida fiqiga iyadaa ka fiqi badan qadiyadda in la qiimeeyo oo la fahmo gabadha ku habsatay jaabirna hawlihii adduunyuu ku xawila baashi markiiba ayadu xaaladay daraasaysay nebi maxamed gobonnimadiisii caqligiisii cilmigiisii suu xuquuqda biniaadamka u ilaaliyo su wuxuu u hubsaday ogeyd waxay tii nebigu markuu weydiiyey hawsha ahaa kadib muxuu ka yidhi saasuu ka yidhi waxay tihi allihii rasuulba u ogaal badan waxa annagu aanu hayna waannu u sheegnay isdeji waxba dhiigkar iyo wadnaxanuun jooji jaabiro wuxuu ilahay baan ku dhaarta waxa iga fayday istirjaaci waan joojiyey buur inna lilah wainna raajicuun oo isku dhammaatay gabadha iyadaa ka faham fiicnayd asamaadkii dhacdooyinka khatarta ee dhaca dumarku durba inay xalliyaan ragga way kaga fiican yihiin ninka ragga intuu foorarsado oo dhigo oo garhka jiido oo hadduu doono meelo kala laaco sheegaynin yaa naftu ka bixi dumarku wakhti yar bay ku xalliyaan dhibaatooyinkii dhacdooyinka degdegaan lagu sii talagelin raggu waxay ka fikireen oo in badan indhaha isdaba dhigeen oo xirabaha gaabiyeen oy dhulka mudeen oy xoqdeen bay xalliyaan laakiin xaalad markaaba ku qabsatay xalka degdega ayagaa ku fiican waa xaadiraat lbadiha la yidhaahdaa fiirhoraad degdegay leeyihiin fiirhoraad degdegay leeyihiin dib dambe intay fikiraan oy hawsha sii waxeeyaan aad ugama fiicno hawshaa khuda istraatiijiya dumarku kuma fiicno alkhuda taktiikiya ku fiican yihiin khuda istraatiijiya ma kala taqaanaan giidi socodka maalinkaas durba waa xallin karaan hawsha la higsanayo weynna inay ka taliyaan waa ku way kala duwan tahay saa darteed bay dhaheen talanaageed soomaalidu waxay dhaheen talanaageed laguma tanaado warkaad garatee xadiidka abi bakar ay daba taagan yihiin fii saxiix اlbukhaari lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a tala naageed laguma tanaado laakiin la'aantoodna talama socoto taa ogaada hadda jaabir haddaan ilaahay gabadhan ku kaalmayn lahaynee midinuu iskaga tegi lahaa dagaalla kaba qayb qaateen iyadaa badbaadisay gabadhanaa badbaadisay marka waxay dhaheen soomaalidu nin raga heela nin raga naag wanaagsan baa ka dambaysa naag wanaagsan baa ka dambaysa ciidan naageed iyo caano idaad baa rag isku dhaafayna way yidhaahdaan hadday haweenaydu haween caqli badan oo deggan ay tahay saaxiibka iyo faca iyo eyniga waa dhaafi hadday kugu xumaatana rag adaa ugu liita gurigu marku wuxuu ku dhisan yahay in reerka maamulkiisa hawsha istraatiijiga qaabka loo dhaqi iyo howlaha la darosaya ninku ha wato laakiin nolosha yowmiga dumarka agaasimo qorsheeya dadan u daynina waxba ma soconayo aduguna waba isla keeni mayse hal maaha de carruurta lagaaga tago waad cadaami uun oo show ila dhaami lahayd baad bilaabi ma hayn kartid sabirku ilaahay geliyey dulqaadku ilaahay geliyey ma awoodi karta adugu maanta dhabbay dhawaaqahayaan dagaalami mid wax jabiya mid caanadaad iyo waxaas ay waxay u aragtaaba waa ah nolol iska caadiya aduguna shalay kaa noqon dhiikar baa kugu dhici bannaanaha kusoo nasan baad dihi yacni waa waa kaabayaal weeye saa darteed somalia waxay dhaheen dumarku waa labo waa kabe iyo kala rida ma taqaanaa kabo gabadh wax kabto iyo kala rida ridigaada waddo dhan inay kaa kala toortay iyo inay si fiican kuu kabto ku buuxiso oo ragga dhan ay ku dhaafiso wax u dhexeeya marka gabadha heshay ninkaani kabowa soo maahmiso waa kala rido wey kabo wey kabo haddaad ka shakidaanna maligiin baa galay qaana wuxuu idhi udkhuluu soo gala soo gala buu soo fadhiista riwaayadii xadiidku wuxuu ahaa nabigaa hormaray saxaabadii hormaray oo nabigu wuxuu dhaqmi lahaa saxaabaddu la socdo inuu ka dambeeyo iyo inuu dhex socdo hariirihiisa socdaan mooyeen ma ogolaan jireen inay daba socdaan hadii siiratu moxamed sal slm saxaabadu hadday la socdaan inay garab socdaan oy la sinaadaan iyo inay ka horeeyaan asagoo ka dambeeyo uu soo hawadiyo oo uu soo wixii ninkii dhaqaaqi waayey garabka soo qabta mooyeen kama horrayn jirin mana ogolayn boqorrada iyo mulugta waxaa yaqaana iyo nimankai mutakabiriinta ah inay usanka taagaan oo la daba socdo la daba dareero waa dhaqankii shayaadiinta nabigu laakiin waa maxay ilmo walaalo isgarab socota ama oday caruurtiisa kaxaysanayo daba socda wey dhaqankaasu subanuhu sal slm laakiin maalinkaas uu jaabir sooryadiisa u kaxaynaya saxaabada asagaa hor idan ninka axadka marti qaada saxaabada nabi maxamed mase waa jaabir nabi maxamed waa xaqiiqada saas hormaray nabigu wuxuu ugu horreeyey saxaabada asaga hadda sooryadu muuqaalkeeda jaabir baa iskale xaqiiqadeeduna nabigaa iskale saasuu u hogaamiyo yidhina keena soo gala uu u horkacay suuban sal slam ile ninka guriga iskale waa inuu ka horkaco ama kugu yeedha raashinka udkhuluu soo gala walaa tadaaqatuu has cidhidhiina ay la tasaaxamuu waxba hascidhi nin walba meeshta fadhiisto amuu raashin kaa dhammaadaaiyo safka hore iyo kadinka iyo isha usii dhow ceelka ishiisa waxba hasdhiina nin walba meeshuu ku dhargaaya nabg sal slam yaan las cidhidhi fajacala suban wuxuu gudagalay yaksiru اlkhubza kibistii inuu jajabin rootigii iyo canjeerada inuu jajabinayo oo u qabinayo xeelooyinkii weelasha wayajcalu calayhi اlaxma hilibkana uu saarayo koosaartii buu saaraya hilibkii waxarti wayukhamiru اlburma dhigna wuu daboolaya markuu ka ridaba nabigu waa daboolaya wاlbarakatu fi اlmajhuul somayna soo barin albarakatu fi lmajhuul inaad qoolaansato maxaa ku hadhay meeqa lafood laba rabo waa la daboolaa wاlbarakatu fi اlmajhuul fajacala suban wuxuu gudagalay yaksiru اlkhubza kibisti inuu jajabinhayo oo u qaybinaya saxaabadii wayajcalu calayhi اlaxma hilibna uu saarayo wayukhamiru اlburmata dharigna uu daboolayo wاtanuuru ida ahada minhu wاtanuura cafwan wاtanuura xaggana wuu daboolaya foornadii idaa ahada minhu markuu ka qaado kibista ka soo bixiyo kibistiiba ka soo bixinaya yaa ka soo bixinaya amarkiisa lagu soo bixin waa la daboolaya kana sidoo kale nabigu waa daboolaya wa yuqaribu ilaa asxaabii asxaabtiisi buu u kibis iyo hilib ka kooban uma yanzicu haddana xeedhadii marka mid bannaan loo keena nabigu waa buuxinaya yanzicu allaxma min alburma wاlkhubza min atanuur falam yazl nabigu muusan ka zuulin yagsiru inuu kibista jijabina oo ridqahayo oo riiqahayo wayagrifu soo darhayo fudhaalkii ama qudihii soo darhayo iyo shayga wax lagu qaadi lahaa dheri ka soo daraya maraqiisii iyo fuudkiisii iyo hilibkiisiba xataa shabicuu ilaa ay dhergeen saxaabadii kun nin baan aragtay wa baqiya minhu waxbaa ka soo dhasooryadii intay wada dhargeen oo hilib iyo kiis laga dhargay iyo fuud ayaa haddana wax soo xodhay faqaal nabig wuxuu yidhi gabadhi gobta ayada qiimaha badan allah barakeeye kulii haada nabig wuxuu yidhi kulii haada adaguna cun raashinkan wax ku cun wa ahdii waxna ka bixoo dariska iyo dadka muslimiinta wax uga hadiyee faina annaasa asaabathum majaacatun nabig wuxuu dadku bahaya macawlbaa diiratay annagu haddaan aragnay oo idinku aad barakowdeen muslimiin badan baa bahanoo xaaladdood waa xaalad dagaal waa la iscuna qabateeyey wax ka sii riwaayada xadiidku uu lahaa falam nazl gabadha ka sheekaysay falam nazl na'kulu wa nahdi yowmana ajmac way ka darto waxay tiri gabadha maalinko dhan baan cunayna oo gurigii suuriye umbaa ka socotay dad muslimiin baa iman dad iyo rag iyo dumar caruur marti wax la cuno waxaan bixinno maalinko dhan baa saa ku wadnay jiri marka dhowr kunbaaba meeshu an kun lix kun toban kun bay gaadhay ciidankii dagaalamaya keliya kun ahaa inta kale ilaa maalinko dhan baa hawshaa socota wfii riwaayatin idan wa hadihi min barakaati wa mucjizaati rasul sal l slam in sida ay noqon ilaahay buu ku kalsoona wayna noqotay riwayada xadiidka ay bukhaariy muslim ka tageen inkastoo qaybta dambe ay ku iman doonto riwaayada dambe nabigu dherigna wuu ku tufay marka hore intii daboolka laga qaaday buu ku tufay bismillaah buu ku yidhi foornada intii daboolka laga qaaday nabigu ku tufay wuxuu yidhi marka la wado nabigu wuxuu raashinkan keligaa ma dubi kartide haween kula duba u yeedho gabadhi jaabir riwaayada dambe doonto wa fii riwaayatin qaala jaabir riwaaya uu bukhaari leeyahy ku timid jaabir muslimna waa badankeeda jaabir wuxuu i lama xufira alkhandaqu godkii markii la qoday ra'aytu biاnabiy nabiga waxaan ku arkay khamasan macaluul khamasa waa gaajada daran weeye macaluul baan ku arkay iyo boglaalli baan ku arkay fankafa'tu ila mra'atii xaaskaygii baan u gadoomo xaggeedii baan aaday wa qultu waxaan ku idhi amasan shadiidan baahi aad iyo aad u daran faakhrajat ilaya waxay ii soo bixisay jiraaban ohli waa himbeerkeenoo kale u egya jiraabka lagu baalka himbeerka loodhan jiray carud haweenku ay wax ku qaadan jireen waxna ku ridan jireen ayuu u egyahay waa dambiil remiyuun dambiil remiyuun faakhrajat ilaya jiraaban ohli bay ii soo bixisay fiihi saacun min shaciir saacun min shaciir laba keliya badh suuska saaca shaciirku waa saac wuxuu u dhigmaa laba keliya badh oo marka la badiyo weliba haddii ka laba keliya rubuc badh wuu ka yeli laba keliya shan iyo toban baa la sheegaa boqol iyo konton garam say doonaa noqoto waa laba keliya wax yar laba keliya wax yar yay gaadhaan waa laba nin waa laba nin oo sidii rag wax u cuna weye laba nin kuwan sakaraadka hadday afar nin bay laba kiila deeqdaayee barhka sidaa ma inaanu saaxiibbannahay oo hadda ana maqal aroortii ma quraacan jirin duurkii buu raashin karsan jiray hal kiilo berisuu keligii karsan jiray allau barakeeye hal kiilo berisana reer dhan baa loo kariyaa waxaa weeye suus shaciira waa laba keliya bar kunnin iyo reer madiin oo dhan bay deeqi doontaa walanaa waxaa kaloo noo ahday bahiimatun buhaymatuna bacdu riwaayad baa qoraya buhaymatun oo la taskiriyo ayib bahiimatun neef neef adhi ah daajin oo guri joog ah daajinku waa kan guriga lagu calfiyo gurijoog hooyad baa dhimataa laga yaabaa waxaa rajay iska ahayd guriga lagu calfinay fadabaxta waan gowracay waaxanat الshaciir tan damba gabadhi baa shiiday fafaraqat waxay dhammaysay ka farxalatay shiididdii ay shiidaysay shaciirta ilaa faraqii dhammayntii anugu aan dhammeeyoon ka farxashay gowraci rida waxarta iyo saanka bixintii iyo inaan jarjaro hilibkeedii waqaactuhaa neefkii baan ku gogooyey waxartii baan ku gogooyey fii burmatiha dherigii gabadhu a ilaahayda wax ku karsanaysay uma wallaytu ilaa rasuul rasuulka ila baan isu majiiro xaggiisa ku noqday ile marka hore sahan buu u yimid inuu wuxuun soo raadiyey faqaala waxay tidhi gabadhi markaan baxayn sii ordahay war kaale kaale jaabiru laa tafdaxnii ha igu ceebaynin birasuul rasuulka sal l slam waman macahu muslimiinta la jooga dumarku waa xilkas way necab yihiin gurigooda in lagu manqado lagu gaajoodo waxaan rag qabanin ama aan rag ku fiicnaan ay la yimaadaan gogol iyo geed la yimaadaan way necab yihiin aad bayna uga dagaalamaan waxaasoo dhanna aday ku dhisahayaanoo ku wanaajinhayaane wii wanaaggii waxaasoo daada iska sheeganaya adaa halka safka taagio xalay hebel baa si fiican noo martisooray hebel muxuu martisooray biyaha gabadhaa keentay gogasha iyadaa keentay waxaa dhan iyadaa dhigtay raashinka iyadaa karisay wax walba ka ugu ronbaa intay gabadha hawsha ku maqan tahay intuu ul dheer qaato ragga la fadhiiso usii sheekeeya xoogow wax kaloo qabta ma jiro soo garanaysa ninka u gubsan muxuu qabtaa martidu usii sheekeeya soo diyaari wey waan kugu siisimhayaa wax kaloo qaban hadhowna libinta iyo wanaag ayaa loo tirin ninkii hebel abaan xalay martinayo si gobannimo lo magacu noo sooray hiblaha soorta xaqiiqadu aday ku dhisaysaa gabadhu laa tafdaxnii birasuul rasuulka ilaahay ha igu ceebaynin waman macahu inta la socota fa ji'tuhu nabigaan imid ila dardaaran buu qabaaye fa saarartu nabigaan af u saaray nabi allow wax yar oo uun adigiyo ruux kale ku filan baan haynaayo ruux kale bal dhabar ka soo taabayna keeg faji'tuhu fasaarartu waan ku siraystay faqultu waxaan yaa rasul rasuulka ilah dabaxnaa bahiimatan lana guri joog ayaan gowracnay annagu aanu lahayn mujaahidiin ma yeedhaan xar yar wataxantu saaca min shaciir hal suusoo qamad heed ana waan shiidnay fatacaala anta wanafarun macak fatacaala anta wanafarun macak adiga iyo koox kula socota ina keena kaala adiga iyo wanafarun koox amaraxaan macaka waa nin iyo laba nin horabaad soo marteen fasaxa rasuul rasulku dhawaaqay nebi maxamed waa lagu siraysa dhegta afka loo saaray gabadhina dardaaran bay soo dhiibta nabigu wuxuu ii kaadiye hawshiinna nabigu waaba waa ku adimay waa ku addimay fasaxa rasuul la rsulka baa dhawaaqay faqaala subunxu yaa ahla alkhandaqi nimankii godka qodhayow ama ciidankii waardiyahayow ina jaabiran jaabir bn cabdillahi alansaari abi cabdiraxmaan qad sanaca wuxuu sameeyey su'ran sooryo weliime iyo casumaad weydan casumay buuri faxaya halan bikum ina keena nafaryu idinka hadhin soo degdega soo dhaqaaqa faqaala الnabiy nabig wuxu ur sal slam waa meeshuu marka tawxiid istirjacsaday jaabir faqultu ina lilahi waina ilayhi raajicuun faاstaxyaytu min dalika xayaaءan laa yaclamhu ila allah waa inaga soo marnay faqaala nabiyu nabigu wuxuu yuri sal slm laa tunzilanna burmatakum dherigiinna ha dejinina ayadnayaysan dejinna aduguna dheriga dabka ha saaraado walaa tahbisanna cajiinakum yaysan kibisaynna o ysan dubin cansheerada ay qooshtayna xataa ajyaa ilaa aan ka imaado ilaa aanu aan ka imaadanayaan yaan la dubin ibisto faji'tu waan imid wa jaaa nabi maxamedna waa yimid jaabir baa hor ordahaya islaantii war sii dugo oo facshirka dhacay uu sheego waa soo marray nabi maxamed jaabir buu daba taagan yahay muslimiintuna waa ka dambeeya nabi maxamedna waa yimid yaqdum isagoo hogaaminaya annaasa dadka hogaaminaya ka horeeya sababkuu nabigu ugu horreeyey saxaabadana waa idiin sheegay xataa ji'tu imra'atii ilaan xaaskaygu u imid faqaalad waxay tidhi bika balaaya kugu dhacday hifay qaaday bu hore way canaanaatay kadibba waxay is tidhi nabigu maku weydiiyey saas iskugu xina riwaayaadku marka hore waxay u qaadatay inuu jaabir wax khalday jaabir nin kayiisoo caqli badan buu ahaa nabiguna aad u jecel waad markii dambay tidhi jaabirow bal ku celi nabiga hawsha mu u sheegtay haa ma ogaysa allah warasuulu aclam naxnu qad aclamnaahu bimaa cindana waa inaga soo maray bika wa bika waxay waxaa kugu dhaceen waa habaar haweenku hadda markay hawshaasu kala qabsato habaar bay naf ka dayaan ay kugala kufi xoogo inaad gegisataa la rabaa oodan jawaab khaldan bixinin faqultu waxaan idhi qad facaltu waan yeelay waan sameeyey alladii qulti farintaada farta nabigu waa u dhiibay welibaa dhegtan afka u saaray ee nabigu isagaa codka kor u qaaday oo isagaa haddee ka sii fa akhrajat gabadhi waxay soo saartay cajiinan bay soo bixisay fa basaqa fiih nabigu waa ku tufay cajiinkii nabigaan la dumin buuyidhi intaan ka imanay sooma wuu ku tufay wa baaraka ilaahay buu u in la barakeeyooo la badiya khayrkiisi uma camada nabigu wuxuu u aaday ilaa burmatina dheriga nabi aaday fa basaqa asna waa ku tufay wbaaraka alluu u baryo rabbi barakeeyo badiyo uma qaala wuxuu nabigu yidhi udcii u yeedh khaabisatan mid canjaro dubta aduu keligaa ma dubi kartide haweenay kula dubta u yeedha gabadh yahay kuma filid laba suuso weligey waxaa la taqaaname adig waxaad yeelaysaa walka la socotee u yeedh faltabis ha dubto macaka adiga la jirka hakula dubto hakula kibisayso waqdaxi kadar kadar weeye min burmatikum dharigiinna ka dara markaad qoynaysaan canjeerada ood kibista qoynaysaan koo saaraysaan dharigo dabka saaran un ka dara walaa dabka ka qaadina ha kurkurlayso ha iska karto ama dabkeeda ha saaraato yaan laga dejin waqdaxi kadar weeye oo ka dhur min burmatikum dharigiinnina ka dhuran hilibka ka qaata walaa tunziluna dabka yaan laga qaadin wahum alfun waana kun saxaabadu kun weeye fauqsimu billaahi buu uhi jaabir alla waxaan ugu dhaaranhayaa la akaluu inay cuneen xataa tarakuu ilaa ay ka tageen oo ay ka dhargeen wanxarafuu ay gadoomeen oo guryahooda ku laabteen ay ku laabteen meesha waartay de sidaa u baahan culayskaana baahidu markay hawl kugu qabsato ugu daran baahi hawl la'aaneed waa lala dhaqmi karaa laakiin markaad harjadayso hawlla ku haysato xaggana aad baahan tahay tilaabaad dhulka la waayaysaa wax ku deeqahayna maba jiraba marka ayadaa in ilaahay kuu gargaaraba mooye waxaan kaloo ku dhaaranhayaa buui wa ina burmatana dheriga annagina la taqitu ay kurkur leedahay kamaa hiya siday ahayd haddabad moodaa hilib cusub in lagu shubay way karaysaa way buux dhaafaysaaba fuudkii iyo subagiibaa isla kor noqonaya iyo hilibkii la taqitu qatiidku adawaa karka dabka uu keena ee digsiga daboolkiisa iyo shanqadha ka baxda wey kurkudhaas wey waina cajina canjeerada iyadana la tukhbasu weli la dubahaya kamaa huwa siduu yahay weelka canjeerada weli waa buuxa waama laga daraa waa lagu dhajiyaa foornadii waa buuxdaa dharigii waa laga qaadaa hilibkii waa soo taagan yahay wax dhimhaya ma jiro mid walba meeshiis buu taagan yahay ilaa kun nin canjeeradoodii iyo hilibkoodii iyo fuudkoodii laga helay haddana ummaddii o dhanba waagi dambe u baxsatay qowluhu uu nabigu uu saxaabigu yidhi caaradat kudiyatun bidami اlkaafi waiskaani اdaali wa bilbaai اlmuhnaati aw اlmuhanaati taxta aw taxtu wahiya qicatun khaliidatun sulbatu min alardi laa yacmalu fiiha alfas kudya miyaad rabtaa kaafka god buu ku yidhi deylkana kordhow cafwan reeb ba cafwan yaa laba dhibcood low xagga hoose laga dhibciyena waad akhrinaysaa kudya waa maxay waa qicatun khaliida waa gabal adag oo kakan sulbatun qallafsan min alardi ciidda ka tirsanoo laa yacmalu fiiha alfasu faaska iyo jidibka iyo gonfida iyo sabaradu waxba aysan ka qabanin iyo miinadu wlkaiibu kaiibka sooma asluhu talu ramli asalkiisu kaiib waxaa la yidhahdaa kudumbuurta ama burmurcoodka yaree bacaadka ah dalcadda taagane xaggana bacaadka ah. ayaa kaiibka la yidhahdaa asluhu waa talligu waa kudumbuurta burmurcoodka ama dalcadda ramliguna de waa bacaadka wlmuraadu huna waxaa looga jeedaa kaiib hadda waxaa laga wadaa saarad waxay noqotay turaaban naaciman caro jilicsan oo nugul ayuu noqday dhagaxii la dhaqaajin waaya saxaaba ay ka soo sheegteen wahwa macna ahyala kaiibka hadda meesha laga wadana macnihiisu wuxuu la yahay ahyal ahyalka waxa shumahayaa la yidhahdaa walaaafi miyaa dhardhaaradu alaxjaaru alatii yakuunu calayha alqidru waa dhardhaarada dheriga la saare ama digsiga la saare saddexda ah waxa afar looga dhigi waayaan ad garanaysaanoo xaabadii meesha laga geli lahaa ayaa isxidhaysa haddii la afareeyo tadaaqauu tasaaxamuu wey ay laa tasaaxamu ha iscidhiidhiyina ha isgarbinina wاlmajaacatu اljuuxu majaacaduna waa baahida iyo xubeerta wahiy bifatxi اlmiimi miinka waa la kordhabaya majaaca loodhanayaa lama godayo wاlkhamasu bifatxi اlkhaa'i اlmucjama wاlmiim kha'da dhibicdoodoo la kordhabo miimna la akhriyo aljuuc wey asagoo laftirkiisu wankafatu ay inqalabtu warajactu waa gadooma ama waan laabtay wlbuhaymatu buhayma iyo bahima waynu soo maray buhayima ayadna la odhanaya haddii la taskiirinayo qaabka waa la sheegaa bidami اlbaai badoo logooda waa taskiiru bahmatin bahmo oo la taskiiriyo oo la yareeyo weeye siiqada wax laga bedelo iyo xarakaadkaba wa hiya alcanaaqu waa waxarta qoorta dheere aan sanadba gaadhin bifatxi lcayn caynka la kordhago wadaajinu daajinku soomaa gurijoogta xoolaa la la yidhahdaa hiya alatii alifat albeyt waa midda qabatintay guriga gurijoogta alifat qabatintay rabaayadda ku noqota albeyt guriga inay joogto wsu'ru alطacaamu aladi yudcaa annaasu ilayhi su'riguna waa raashinka dadka loogu yeedha casumaad iyo martiqaad iyo sooryo waxaad tidhaahdaanba wahuwa suriguna bilfarisiyi eray carabia asalkiisi ma ahayn eray cajami u ahaayo nimanka reer farisia eh, ay isticmaali jireen majuusta dabka caabudi jirtay macnahaasaa la sheegaa yani surigu waa eray carabiga asalkiisu markuu suri hamze la akhriyo oo u yahayna waa albaqiya waa hadhaaga ama hambada hadhaaga ama hambada suri la yidhaahdaa suri oo hamzo wata marka laga wado martiqaad iyo sooryo iyo raashin raashin wadareed dad loogu wada yeelayo markaa erey carabi ma aha laakiin waa erey la carabeeyo waa mucarab waa mucarab dadku markay darsaan luqadahay kala qaataan way kala dheegtaan xataa sida u kala xadaan ma yaqaanaan soomaalida la dariska sawaaxiliga ereygii sawaaxiliga ahaa bay af soomaaliyaynayaan tangaasaysoo ma taqaanaa maxaa la yidhahdaa hmm. waa eray soomaaliya waana sawaaxili war hebelo hay tangaasa hay ceebayna warkayga ha sheegin wey ha baahin ceebtayda iyo warkaiyo suuqa ha geynin ay war maxay u yaqaanaan iclaan ogaysiin waa isku mid un ashtako waa maxay waa area soomaaliya waana waa sawaaxil waana carabi so ma waa la kala dheegtaa marka su'rigu hadduu yahay bimacna albaqiya hadhaa iyo hamba haddii laga wado waa carabi asal ah haddii laga wado sooryo iyo casuumaad iyo raashin wadareedna waa maxay waa eray mucarab ah walaysa carabiyan inaad kala fahanteen ba aan iskaga tago qldhana waa xabashi ma aha farisi suu doona noqdo waxay halan soo ay tacaalow tacaalow kaaleyo xay halan ekeena wa qowluha ay tidhi wa bikana ay khaasamadu wasabatu way la dooday oo way canaatay way cayday wey liannaha actaqadad waxay moodo u qaadatay ana waxay meesha ku hayso laa yakfihim inuu muslimiinta ku fillay fastaxyad way xishootay gabadho way khajishay weeye yaxyaxday wa khafiya calayha waxaa ka qarsoomoo ay ka ilduuftay ma akrama allahu subxaanahu wa tacaala bihi nabiya wixii nabiga ilaahay ku karaameeyey waxay ka ilduuftay markoo u horraysay laakiin marka dambe way garatay jaabirna ayadaa ka fiicnayd oo ka fiqi fiicnayd ka faham fiicnayd oo min hadi almucjiza aahira mucjizadan muuqatee walaay calaamada albaahira dadka ka yaabisa ah waa shayga lagu amakaago ama lagu dhagaga wey baaa soo ay baaa siin in la ariya iza la ariya saadba waa isku mid baa iyo baa iyo baa waa isku mid wayuqaalu ayadan la yidhaahdaa basaqana waa la yidhahda alaau luqaatin saddex luqadood wey za iyo saad iyo siinba wacamada bifatxi اlmiim ay aada wey nabigu wuu qastay waqdaxi macnaheedu ay ikhrafi ka dar ama ka qaad ka dhur wاlmiqdaxatu waa faa'iido kale miqdaxaduna waa almikhrafa dhuraha weeye fudhaalkan weyn ee eryaha wax lagaga soo baxay wax lagu qaadaa dhuraa la yidhaahdaa halka dhura ahaanta ah, idinku maxaa u taqaanaan qaadaweyn qaadaweynke matiisbun maya tii raashinka maya midda weyn ee raashinka lagu rito ma taqaana midda weyn xeada la soo saaro midaasaa mikrafada la yidhaahdaa innagu maxaan dhihi jiray waxaan dhura ahayn baad garanaysaa ya dhuro iyo quda ma kala taqaanaan quda meel goonaa loo isticmaalaa hadda idiin sheegi maaye ya maxaa tiri sheekhay qarsiin war cusube eh waa af soomaali cusub ya qarso qarso miya waa qarso bal af soomaaligaan faa'idaysta caawa khayr wey taqitu ay liqaalayaanihaa sawtun karda ay karayso dhirgu karahaya ayaa cod iyo dhawaqu bixinaya wallahu aclam erayadaas saasuu u fasiray xadiidku marka macaani badanoo aad iyo aad u qiimo badan baa ku jira macnaha bannaanka yaalla waxaa ku kutusahaya saxaabadu dhib walboo qabsada siday nabigu u jeclayn sal lay wasalam siday u danaynayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay tari karaan hawl howl inay taraan dhibkiisana uu ahaa dhibkoodii waxaa kaloo ku jira gobonnimada jaabir iyo gaarinimadka xaaskiisa gabadh ka caqli badan oo ka fahma badan oo ka agaasin wanaagsan bay noqotay qadiyadan sigaas ha ka fiican laakiin hawshaani ayadaa ka dhug badnayd kana fahan wanaagsanayd kana dulqaad badnayd waxaoo ku jira yaqiinta oo ilaahay ku qabay suubanuhu calayh isalaatu wasalaam rabbigii abuuray ee soo diray isku hallayntu isku hallaynayay yaqiinta nabiga ku jirtay baa meesha taalle ilaahayna ku barakeeyey waxaa kaloo ku jira karaamaadka iyo mucjisadka qaybo iyagoon weli dhicinba inaad sii ogaan karto laguu sii sheegi nabiga calayh isalaat hadda uu sii ogaaday waxaa kaloo ku jira albarakatu fi lmajhuul barakadu inta badan shayga aan laga warqabin ama qarsoon ama asturan bay ku jirtaa waxa la farfaadho ee la faydo inuusan sii tabarbadnayn mararka qaarkood waxaa kaloo ku jira si gaaladu gaaladu si walbay iskugu dhacsan yihiin sunan cab yihiin umuloduux iyo saqiiqowran ooga dhaxeeyo markay hawshu gaadho muslin inay midoobayaan kufaarta quraysheed iyo gaalada neji deganayd reer bani khatafaan waman waalaahum col bay ahayn xiiro xiiro ah labadaa gaalee carbeeda kuwa najdiyiinta iyo kuwa kufaaru quraysh oo laysku daray yuhuudna umuloduux baa ka dhaxeeyey intuba waxay u midoobeen hmm nabi maxamed iyo muslimiin la dagaalkood weligoodba waa sidaa dadka ahlulxaqa ahlu tawxiidka ahlu sunno dadka wanaagsanoo dhan waxaa iskugu taga duruq iyo axsaab iyo oo dhan iyagoo col isku ah colkeenna xagga inoo dhigay colaadeenna boorta aan kuwaan meel saara la odhanaya yuhuudda nasaarada majuusta buudiyaha waxaa gaal adduunka joogoo dhan marka idinka laydin dhaalqaadaha qaadahay way madoobahayaan markay idinkii dambaabiyaanna way dagaalamayaan waa lagu yaqaana weeye muslimiinta iskugu tageen yuhuud reer najdi kufaaru quraysh waxaa kaloo ku jira tamxiiska ruux walba duntiisa waxay soo baxdaa marka la dubo haddii la ishuwanaado waxay soomaalidu ee eh, guulihee eh libin baa leway waa laandheere way dad badan tahay guldarana waa gablan bay dheheen nin walba inta la jooga asagaa isfaani asagaa ina libaxsan kataabta ah asagaa diraca dadka asagay kun hoos nool yihiin waxao dhan asagaa wada marka la ysdhuujiyana waa la kala bixi ma kaana allahu liyadara almumin cala ma antum calayhi xataa yamiza alkhabiia min aayib waa la kala socmay mixanku iyo fitnooyinkii masaa'ibku duruus fiican baa laga helaa ilaahay wuxuu ku saafigareeyaa mukhlisiinta iyo saadiqiinta wuxuu ku ceebeeya ku fadeexeeyaa munaafiqiinta ishuwanaanshahaani dhib badan buu keenaya waa in la kala baxo bur iyo biyo loo kala baxo ninkii danaysanayey goraya layii baa la yidhi goraya waxay timid baa la yidhi meel laanta lagu tumaayo lug bay gashatay lugna bannaankay gashay gorayo waa sidee baa layidhi waxay tir dhaantood hadday hagaagtana labada lugood baan iskugu geysan hadday xumaatana horaanba lug baa igaga jirta waan kala soo bix bay tir qolyo noocaasaa jira oo dhihi dhaafay sidii maski masuu maxadfaa ugu socotaabal muxuu yidhi waxba idinsa ku dhaafin baan leehay buui xagga afka aad la heshid oo agga aad la heshid oo agga aad la heshid oo agga jira meesha ka hortaba hoos ordaaya nacfi ama ku dhaafaa diinka ilaahayna maay inay u dhiidaan ama u dhintaan ama u dhiidhiyaan ama difaacaan aan daacad diyaar u ahay xataa inuu mabdi'iisu ku adkaada aan diyaar u ahay ooma qiimaysno wuxuu aaminsan yahay diintu ku danaysanaya uu ku adeeganaya xirfad baa ka gashay iyo xeelad meherad bay ka noqotay iyo mihnad laakiin qiimo ilaahay ku barakeeyey oo ku karaameeyey oo ku janno gelayo aakhariya adduunna uu ku badbaadayo oma arkaba wainnahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun diintu waa shay qaali ah wax walba ka qiimo badan gankaada iyo aradkaada iyo bahyadana wax u noqonaya ma jiro mabaadi'duna wax walba wa inay ka horayso saaxibu almabda waa in wixiisu u qiimaysan yahay wallahu subxana wa tacala aclam